aswaatu lkhayr aswaatu lkhayr waxay idiin soo gudbinaysaa waxay idiin soo gudbinaysaa nashiidadan hooyo hamgoonin ha ooyin hoyi jannaada ii yeerto hoyo hablaa xuuralcayna hamigayguna uu raacay hoyo hamgoonin ha ooyin hoyi jannaada ii yeerto hoyo hablaa xuuralcayna hamiigayguna uu raacay hurinta cadowgan raadiina hadafkayguna washahaado habo igama ahaane walkii jannan raabayo yo hamroonin ha ooyin hoygii jannada ii yeerto hoyo habla xuura alcayna hamiigayguna uu raacay hoyou habargooninaa oohin hoyi jannada ii yeerto hoyou habalaaxuuralcayna hamiigayguna uu raacay halgankan haynoo waa hadyi hebedii islaamka mujinayso halyayda naftooda huuray halkee maaraynan raabayo hoyayaan rugoonin haa-ooyin hoygii jannada ii yeerto hoyo habla xuuran hamigayguna uu raacay hoyo han rugoonin haa-ooyin hoygii jannada ii yeerto hoyo habla xuuran cayna hamigayguna uu raacay harsii adduunyo waan diiday hoygii jannada jeclaystay hooyo jihaadka waa waajib hiilada rasuulkana waa xaqe hoyo amrgoonina ooyin hoygii jannada i yeerto hoyo abla xuura hamiigayguna uu raacay hoyo hamrugoonin ooyin hoygii jannaada ii yeerto hoyo habla xuralcayna hamiigayguna uu raacay